bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin alfasl الraabicu xukmu اtiصaali alficli binuuni الtowkiid markaan kasoo baxnay ficilkii iyo maca damaa'ir iyo aqsaamtiisii inta waxaan gelaynaa shay kale oo munaasib lale maxaan ku irahdaa ficilkii oo damaa'ir uu la xiriirsaday marka waxaa weeyaan nuun towkiid xukmu itisaali اficli ficilka la xiriirkiisa xukumkiisa la cadi u baab yahay binuuni towkiid uu la xiriirsado markaasuu iri musanifka yuakadu lficlu binuunayni ficilka waxaa lagu adkeeyaa laba nuun ixdaahumaa nuun mushadada nuun shidan wathaaniyatu mukhafafa nuun mukhafafa qaala bnu maliki fi lalfiya lilficli towkiidu binuunaynihumaa ka nuuna yadhabana waqsidanhumaa lilficli wuxuu leeyahay ficilka towkiidun adkeyn binuunayni lagu adkeeyo humaa labadoodii ka nuunay idhabanna waqsidanhumaa idhabanna nuuntaas sida nuunkeeda iyo waqsidanhumaa nuuntaas oo khafiifka ahoo reeban labadaas nuun midkood ah ficilka in lagu adkeeyo ay banaan tahay waqad ijtamacaa fii qowlihi tacaala layusjananna walayakuunan min asaakiriin layusjananna waa nuun towkiid oo mushadad ah walayakuunan ay aydana ahayd alifaa loo qoray laakiin walayakuunan min asaakiriin walayakuunan min asaakhiriin nuuntaasna waa nuun mukhafafa ah marka intaas waa hordhac weeyaan musanifku wuxuu leeyay wadakarnaa hunaa axkaamahaa axkaamu nuuni towkiida inta lagu sheegay bacda alintihaai min itisaali alficli bidamaa'ir gadaasheedan la sheegay liannahaa nuuni towkiidkii tatashaabahu maca bacdi damaa'ir rafci damaa'ir rafcigo sideedka qaar kamid a ay shabahdaa oo suuradana way ka shabahdaa bacd alaxkaam oy keentana waa ka shabahdaa ka nuuni niswa fii daahiriha marka nuunu niswa iyo nuunu towkiid khaasatan mida mukhafafka ah waxa weeyaan e, waa isku egyihiin waa meeshaas waa waa tashaabuh fi daahir wa wa macahumaa nuun tawkiid iyo nuun niswa waa la bineeyaa alficlu lmudaaricu labadaas hadday ficil mudaaric ay la xiriirsadaan ficilkii wuxuu noqonayaa mabni wa tashtariku kadalika nuunu tawkiid way la wadaagsataa maca damaa'iri fi tagyiiri aakhiri lficli meeshaanu qasadka waa midaan ugu muhiimsan ficilka aakhirkiis isbedelka ku imaanayo iyo ka shabahda sidii damaa'irta ay u keeni jireen bada ee macnaha takhyiir ama isbedelid iyo nuunu towkiid ficilka hadday la xariisteen isbedel ay ku dhalisaa walaakinaha takhtalifu nuunu towkiidi way khilaafsan tahay can idamaa'iri way ka khilaafsan tahay ka duwan tahay fa inahaa maxay kaga duwan tahay damaa'irtii asmaaءun waay wa nuunu towkiid xarfun laa maxala lahu min alcaraab walidaalika nuunu niswa marfaacil noqdaa Eh, mar haddii uu eh, isim kale ka hormaro oo taa u damiir oo kalena xaraf uu noqdaa laakiin nuun tawkiid fi jamiici eh, suwarihi meeshuu ku yimaadaba waa xaraf laa maxala lahu min alcaraab marka intaas waxa weeyaan waa hordhac labaad waay haddana hordhac saddexaad alafcaalu min xayثu tawkiidu wa cadamuhu halaaثatu adrubin dadka dadka tulaabulcilmiga waxaa ku badan xayثu haddii uu isim dhex yimaado inay macnaha ay hoos dhigaan oo min xayثu towkiidi inay yidhaahdaan waana taasna waa khalad lianna xayثu waxay kamid tahay duruufta jumla loo idaafeeya wa alzamuu idaafatan ila aljumal xayثu wa id wa in yunawan yuxtamal ifraadu id wamaa ka id macnan ka id ajiz ilaa aakhirihi almuhim marka xayثu jumla loo idaafeeya jumla haddii loo idaafeeya hadduu isim mufrad gadaasheeda yimaadood hoos dhigtid waxay noqonay min idaafati xayثu ila lmufrad laakiin min xayثu atowkiidu haddaad tirahda huwa atowkiid oo kale jumlaay noqonay jumladaasa min almubtada walkhabr fi maxali jarin mudaafun ilayhi oo xayثu laleeyahay marka carabkaada waa inaad bartaa ood ka goysaa khaladka inaad saxda ku dhawaaqdo oo xayثu iska fiirisaa min xayثu camrun jaalisun aad leedahay min xayثu camrin jaalisun hadhihin marka alafcaalu min xayثu tawkiidu wa cadamu halaaثatu adrubin saddex qeyb wa adarb اlawalu maa laa yajuusu taakiiduhu aslan wax in la adkayba ay banaaneen wa huwa almaadi weeyaan limunaafaatihi wuxuu diidan yahay macnaa maa tadulu calayhi nuun nuunta waxay tusinaysa macnaheedo min alistiqbaal ah nuun towkiid noocmaa istiqbaal ay tusinay iyado ficil ma aho istiqbaal hadda lafdiyaanka tusimayso laakiin waxa weeyaan istiqbaalay ximbaarsantaho qofaad uu adkeynay wax dhici doono oo ku shakisan yahay siday u dhici doonaan yaad u sheegay laakiin maadigu waaba dhacaybo nin baad waxaad leedahay hadda ma dhihi kartaa darabanna aw darabtunna eh, oo nuuna towkiid aad kala jeedid yacni ninkii asigayba wixi ku dhaceen ama waaba ogyahay wax lasoo dhaafa lama adkey waa kow adarbu thaani maa yajuusu taakiiduhu daa'iman wax in la adkeey ay banaan tahay daa'iman wa huwa alamru waay liannahu lilistiqbaali daa'iman ficil amar yadulu cala alistiqbaali maxd walidaalika waxaa layihahda maa yadulu calaa zamani mustaqbal bikhilaafi almudaaric oo dadka waxay u haystaan mudaaric inuu mustaqbal daa'iman yahaya mudaarica wuxuu tusinaya xaal iyo mustaqbal marka maa yajuusu taakiiduha lyidhi waajib ma aha laakiin weligeed in la taakiidi waa banaan tahay laakiin waajib ma aha adarbu thalith maa yajuusu taakiiduhu maa ficil waa yajuusu taakiiduhu ay banaan tahay in la adkeeya taaratan walaa yajuusu fi ukhraa taaro kalan ay banaanen wahwa lmudaaricu wاlmudaaricu fi tawkiidi lahu situ xaalaatin aluulى an yakuuna taakiiduhu waajiban inuu noqdo waay goormaa idaa kaana muhbatan ficilka hadduu yahay mid oo muhbat oo nafyi uusan ku jirin mustaqbalan haddana aan ahayn xaal aan ahayn laakiin mustaqbal oo dib ka imaanay haddana fi jawaabi اlqasmi waqaca fi jawaabi اlqasm haddana gayri mafsuulin min laamihi laami lqasamna aan laga faslinin intaasoo shardi buu le markuu waajib noqonay an yakuuna muhbatan mid macnaha sugan oo nafyi aan ahayn mustaqbal inuu yahay an yakuuna waaqican fi jawaabi qasam wa an laa yufsala bayna laami alqasam wa bayna alficli intaas haddii shuruuda la helo yajibu taakiiduhu <laughs> macnaha waxa weeyaan yajibudan wujuubtii fi baabi alxalaali walxaraam oo axkaamta sharciga lagalama jeedo laakiin waxa weeyaan qawaacidii luga alcarabiya oy habooneed in la ilaaliyaad meel uga dhacday ee ma aha ana alinsaan ida lam yuakid anahu ya'ham laa naxw qowlihi tacaala watallaahi laakiidanna asnaamakum tallaahi laakiidanna asnaamakum hadda fiiri ficilkan kaada yakiidu akiidu ficil mudaaric bu waay marka horta ficil mudaaric waa yahay muthbat waa yahay oo hadda laakiidanna waan hagaarsanayaa oo macnaha waxa weeyaan mustaqbalan waa ficil mudaaric oo mustaqbal ah haddana waqaca fi jawaab tallahi waa qasam jawaabteedana laamtaasoo laakiidanna intii o dhan waa u dhamaystiranta walidaalika ukida wayajibu maca nuuni tawkiidu ayda bilaami cinda albasriina reer basra waxay qabaan ficilka shuruuddii aan soo sheegnay hadduu dhammaystirmo in towkiid lagu sameeya keligeed ma ahane laamulqasamna waa inay la jirtaa oo in la yihahdo la akiidana lama dhihi karo luqa alcarabiya watallaahi akiidana lama dhihay wa khuluwuhu min axadihimaa wa khuluwuhu ficilka inuu ka marnaado min axadihimaa labadaas midkood oo macnaha waxa weeyaan nuuni towkiid i laamulqasam hadduu ka marnaado shaadun aw daruura weeyaan ayb intaas waa kii waajibka ahay marka ixtiraazaadkii buu galaya waidaa kaana mafsuulan haduu yahay mid la fasliyay min allaami laga fasliyey laa yajuusu taakiiduhu qasam waa ka horeeya ficilka mudaaric muhbata ina waa yahay laakin fusila bayna alficli wa laamihi laam اlqasam ma la adkaynaa ka qowlihi tacaala wala in muttum aw qutiltum la ila اllahi tuxsharuun hadda wala in muttum wala in la intaas laam اlqasam waa ayib laam qasam waan haynaa ficilkii tuxsharuuna mudaaric muthbat mustaqbal e waayahay fi jawaab اlqasamna waa dhacay laakin ishkaaliya anahu fusila bayna laami اlqasam oo laamtii jawaab اlqasam ka dhacday iyo ficilkii la ila laadaas la ila llahi ladaasa waxay tahay laamtaasa waxay tahay laamu اlqasam alwaaqica fi jawaabihi oo hadday ahaan lahayd wala in muttum aw qutiltum latuxsharunna ala dhihi lahay oo ila llahidan jaari iyo majruurka haddayna ku jiri lahayn ficilkaas tuxsharuuna waa la adkay lahay latuxsharunna ala dhihi lahaa marka waxaa loo dhihi waayey ana alficla mafsuul min laam min alaami alwaaqica fi jawaabi alqasam ayb athaaniyatu mida labaad xaalada labaad oo ficilka mudaaric leeyahay an yakuuna qariiba min alwaajibi waajib ma aha laakiin haddii waa u dhow yahay haddiiba eh, waajib uusan ahayn yani qariiba min alwaajib mataa idaa kaana haddii uu noqdo sharطan ficilkiyaa shardi noqday liin ou shardi u noqday almuakadati lagu adkeeyey bimaa azaaida maa oo zaaida lagu adkeeyey naxو qowlihi tacaalى faima tarayna min albashari axada faqulii inii nadartu liraxmaani sawma fa imaa tarayinna haddii aad aragtid min albashari dadkii haddaad axadan ka aragtid faquulii waxaad tiraahdaa innii nadartu waxaan u nadray liraxmaani ilaahay oon u ballan qaaday sowman inaan dad la hadlin maanta marka ilaahay baa towjiihaad maryam siinayo markay wiilkii soo dhashay dadkina ay ka warqabin oo iyadana ay khajal ay dareemayso haddee mujtamac daahir ah buu ahay mujtamacaas gabar lagu yaqiinay cibaado iyo wanaag oo hadda wiil wadato dadkii waxay u fahmayaan canugaan inuu garac yahay marka mucjizooyin oo ilaahay ayada ku daafacayo yuu u sameeyey oo ah markaas in laga hadal siiyo wiilkan oo yar inii nadartu liraxmaani sawman falan ukalima alyowma insiyan fa atat bihi qowmaha taxmiluhu qaaluu yaa maryamu laqad ji'ti shayan fariya yaa ukhta haaruuna maa kaana abuuki imra'a sawin wamaa kaanat umuki bagiya fa ashaarat ilayhi qaaluu kayfa nukalimu man kaana fi lmahdi sabiya qaala inii cabdullah ilaa aakhiri alaayaat marka ulajeedada hadda waxa weeyaan bal u fiirso fa imaa tarayinna ficilkii oo tarayinna eed ficlu shardi waaye horta fa imaadaas waxaad garataa in ma ay ahayd in oo xarfu sharطi jaazimu yajzimu ficlayn اawl ficl shar wاthani jawaabu jaazahu iyo ma oo zaaida zaaida waxaa weya luga carabiya un baa lagu yidhah quraanka wax zaaid kuma jiraan oo silo weeyaan lannaha tufiidu ziyaadaة الtawkiid marka ma aha inay ziyaado tahay lakin icraab ahaan yayna maxalka craab ku lahayn marka in iyo ma waay marka u fiirsa hadda shuruudii lagu ficilka shardi waayahay in buu jawaab uu shardi u yahay inti keligeed ma ahane maabay la xiriirtaa oo in waa layihi shardan liin almuakada bima azaa'ida marka saas u noqday tarayna waa jawaab ficlu shardigii jawaabtina jumladan faquuli waay maadaama ficil amr uu yahay fa'la la xiriiri waljumlatu min alficli walfaacil fi maxali jasmin jawaabu shardi baa laleeyahay marka ay inti u tahay ayib marka maxaa la yiriyey tarayinna tarayinnadaas marka waa la adkey ficilkan ra'aa aa yaraa uu ninkii ahaa naagtine markay maqan tahay oo ay eh, qofkii markii lala hadlay ninkii taraa a laleeyahay fulaanun tara annuura naagtina waxay noqonaysaa eh, waxay ahayd tarayna asalkeedi tarayiina saasay ahayd tafcaliina inay ku timaada la rabaa amhilat lkhamsa ay noqotay ficil ida اtasala bihi fi aakhiri ya muanath mukhaadab yataxawal ilaa amhilati اlkhamsa tarayiina tarfcaliina ay ahayd tarayiina ayb tarayiina iyadoo ah waxaa meeshaad ku haysataa ra oo reebano xarf saxiixa iyo hamze xaraka fatxa haysato wاlhamzatu ka xuruufi اlcilati fi اlclaali bالnaqli marka hamzadii fatxadeedii ra'di u wareeji ra'dii markay kor dhigantay hamzadii oo xarakadii laga qaaday waa reebantay ayib marka waxay noqonaysaa tar taraa ay noqonaysaa taraa yiina tarayiina bay ahayd marka hamsadii oo alif isku badashay waa la goynay ayib marka maxay noqotay tara yiina tara yiina waxaa culays ku jiro iyo oo kasrisan iyo ra kordhigan ay ka horeyso labadoodii markaasaa waxaa laleeyahay ya-daan horo ha la gooyo maxay timid markaan tarayna marka tarayna ficilkii oo qofkii dumarka lagula hadlayay tarayna gadan alrajul aladi kaana yucalimuki lqur'aan masalan tarayna a tarayna iyadoo joogtay a la yidhah la adkeeyo maxay noqonay markaan tarayna ay ahayd nuuna towkeedkeen taraynanna waxa weya saddex nuun a isku wada xariirto nuuntii oo ficilka lagu godayey iyo nuunu towkiid oo shidan oo cibaara can nuunayn marka waxaa leey tawaali amthaal karaahata tawaali amthaal saddex isku xigto waa qaab daran yihiine mid hala la laleeyahay ayib markaasaa laleeyahy nuunta oo ficilka lagu godayey hala gooyo markii la goy nuuntii waxaa isku timiday yaadioo reeban iyo nuuni tawkiid mideeda horoo reeban lianna nuunta lama shida ilaa in midda hore ay reeban tahay mooye iltiqaau saakiniina ka dhacay markaasaa laleeyahay maxaa la sameeya tarayna ay noqotay marka waxaa laleeyahay yadina lama goyn karo hadirtaan wax baan jarnay yadi marka hala hoos dhigo tarayinna saasaa leeyihi markaan فإmا trayina tarayina فiclu mضاarcu majزuم bn a laleeyahay w calaamaةu jasmihi xadfu annuun tan hadda anaga waxaan cilaynayna idoo aan in ayna ku jirin laakiin tan hadda way ka duwan tahay nuunteeda waxaa loo gooyey liأjli maxaan ku irahdaa ana اlficla majزuum wa yaau اlmuأnaث اlmukhaaطba almaksuura تkhalusa min اltiqاaءi saakinayn faacil w nuun towkiid xarfu laa maxala lahu min alcraab sidaasaa marka ficilka craabtiisu noqonaya marka tarayinna almuhim waa ficil oo sharطan lin ah almuakadati bima azaa'ida marka waxaa weeyaan tii hore u dhowdahayo in la adkeeyo waayo faima tarayina min albashari axada athaalitثatu an yakuuna towkiiduhu ama taakiiduhu towkiiduhu yaa fiican luq ahaan hadii la yihahdo waxaa ah, la liannahu lugat lqur'aan waaye min bacdi tawkiidiha yaa ilaahay uu yiri walaa takunuu kalatii naqadat gazlaha min bacdi ah, kalatii naqadat gazlahaa walaa takunuu kalatii naqadat gazlahaa aayaddii aan raadinay waxaa weeyaan maxay ahayday taas oo ad dirtaan walaa takunuu kalatii naqadat gazlaha min bacdi quwati ankaathan ma aha tan ka horeysaan raadinay wawfuu bicahd illaahi idaa caahadtum walaa tanqudu laymaana bacda tawkiidiha tawkiidihaadaasaan ujeeda walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha tawkiidiha marka ina ataakiid layidhah in tawkiid layidhah tawkiida fiican intaas un ula jeeday aayaddii hore aan raadinay iyo tan kale iska kay dhexyaacda ayb alkhaamisatu araabicatu an yakuuna tawkiiduhu an yakuna taakiiduhu kathiira athalithatu aan ku jirna an yakuna taakiiduhu kathiira wadalika idaa waqaca hadduu dhaco weeyaan bacda adaati طalabin طalab adaadkiisa adaatu طalab min amrin ah wa nahyin ah wa ducaain ah wa cardin ah wa tamanin ah wa istifhaamin طalabaa laisku yihahda waxaasoo dhan waxaa kamid i qowluhu tacaala falaa taxsabana allaha gaafila cama yacmalu الظaalimuun laa taxsabana laadaas naahiyo w ficilka gadaasheeda taxsabana taxsabu u ahay ficilka naadaasoo nuunu towkiid aha lagu adkeeyey alraabicatu an yakuuna towkiidu qaliila waa goorma idaa kaana bacda laa annaafiya au bacda ma azaa'ida alatii lam tusbaq biin aan lagala hormarin sidii imaa oo kale aan la dhihin ee maa keligeed ay tahay alati lam tusbq bin shardiya aan lagala hormarin naxw qowlihi tacaala wاtaquu fitnata laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa laa tusiibana laadan waxa weeyaan waa laa naafiyawo wa maca daalika ficilka gadaasheeda waa la taakiidi tusiibu iska ahayd markaasaa tusiibana ficilkii nuunu towkiid lala xariiriyay marka waa yar tahay laakiin ma la dhahayo mamnuuc waay bal qur'aankii oo afsaxu lugaad afsaxu maa warada fi luga alcarabiya yay ku soo aroortay alkhaamisatu an yakuuna taakiiduhu aqala wa dalika bacda lam wa bacda ataadi adaati jazaain gayri ima adawaati aljazaa oo dhan oo shardiyada laga hadlayaay oo waa tii ibnu maalig ou lahay waqala bacda maa walam wa bacda laa lam iyo laa iyo iyo wixii la hal ahoo dhan waxa weeyaan haddii gadaasheeda timaado waxa weeyaan aadu u yaryahay imaa shardan kaana aw jazaan macnaha adaat اljaza adaat اljaza waxaa laisku yidhahda ficlu shard i jawaab shardiga labadiba ama bacda jawaabi shardi ha dhacdo ama bacda ficli shardi ha dhacdo eh waxa weyaan haddii inta lasoo sheega aysan ahayn in la adkeeyo daciif weeyaan ka qowli shaaciri yaxsabu اljaahilu maa lam yaclama shaykha calaa kursiyihi mucamama yaxsabu ljaahilu waxau umalaynayaa maa lam yaclama maa lam yaclaman ay ahayd nuuntii oo lagu istaagay nuuna towkiid alkhafiif alifaa loo bedelay maa lam yaclaman shaykhana umalaynayaa mucamaman sheykhu mucamaman la cimaamay calaa kursiyi xaal uu yahay haddii sifada jaari mujurka ka hormaro xaal waa ku banaan tahay macnaha waxa weeyaan eh, laga yaabay inuu qofkii uu leeyahay madaxiisu u cenroobay ninkaanan ka warhaynin markuu kor ka arko wuxuu u malaynaa nin cimaamad madaxa loo xiray oo macnaha tintiisa say u caddaatay wallahu aclam wuxuu ula jeeda ayib asaadisatu wayamtanicu tawkiid lficli ficilka in la adkeeya waa reebtoontaa ida intafat shuruud alwaajib waljawaas oo mimaa sabaqa dikruhu wixii aan soo sheegnay mawaaqicdii oo dhan haddii laga waayo ficilkii mudaaric lama adkay karo ka an yakuuna inuu ahaado weeyaan fii jawaabi qasamin manfiyin qasamuu jawaab u noqday qasamkaasna waa manfi walow muqadaran ba ha noqdo oo nafyiga nafyiga walow kaana nafyu muqadaran ka qowlihi tacaala tallahi taftau tadkuru yuusufa xataa takuuna xaradan aw takuuna min alhaalikiin tallahi taftau tadkuru yuusufa hadda ficilka waxa weyaan tadkuru ficilkaas tadkuru ah maanta wuxuu dib dhacay wuxuu dhacay jawaab qasam inta laahida dhaartaa jawaabteeda tafta u waay ayib qasamkan oo hadda oo tallaahi taftau ficilkan tafta u jawaabta ane waa nafyi weeyaan laakiin nafyigii ma aha mid madkuur ah waa muqadar tallaahi taftau ay laa taftau tadkur yuusufa waxaa kuu diidaya ina tadkuru aad tiraahdi nafyi ma aha ihbaat waaye haddaa tiraahdeed macnihii oo hadalka loo wado dhamaa macno beelay yacni waxay noqonaysaa weligaaba yuusuf waxaan ninan dan ka lahayn yay u ekaanay laakiin haddii layidhah tallaahi taftau laa taftau ka zuuli maysid tadkuru yuusufa inaad sheegtid ulajeedada saasu nabiyullaahi yacquub baa dadkii waxay ku eedaynayaan markuu yiri inii la ajidu riixa yuusufa lowla an tufaniduun markaasaa yidhaheen waxaanba ku dhaaranaynaa inaad weligaa haddii meel kasta lagu gey yuusuf oo yani oo intaas casharaati siniin ay soo martay kii ka dambeeya asiga la dhashaaba lala-yahay markaasaad yuusuf aad ka hadlaysaa marka weligaa yuusuf hadalkiisa ma badaynaysidba hadalka taas weeyaan haddii laa aan loo qadarin macnihi waa isdiidaya marka waxay noqonaysaa calaa cagsi muraadihim intaasoo dhan waxaa la dhihi karaa waa hordhac weeyaan axkaamti intay imaanaysaa xukmu ficli اlmuakadi binuuni tawkiid اlmusnadi ila damaa'ir ficlan ficilka markii nuunu tawkiid lala xariiriyo dhibkiisa ma yaro ficilkii muctalka aan soo sheegnay wou ka dhib badan yahay waxay u baahan tahay marka tadqiiq badan iyo ku sabar dadka waxay u malaynayaan annaga ina cilmiga dadka inay inay ba macnaha wax laysaga soo wahhibooday inay tahay waa hiba iyo towfiiq min allahi laakiin dadaaluu u baahan yahay waxaan shaki lahayn masalada aad kuu dhibayso kulamaa aad ku celisid kulamaa aad fiirisid kulamaa aad ku noqotid waxbaa kuu sii baxa waxbaa kuu baxay waxbaa kuu baxay marka dambo waxaad noqona masalo ay sadaaqa idinka dhexayso siaad u taqaanid keli ah waxay u baahan tahay nin mafaatiixda ku siiyo kadib juhdigaada adiga isticmaal walidaalika aladiina aflaxuu waxa weeyaan dadkii kutubta ku nagaaday annaga waxaan rabnaa inan hal mar saan intaan u fiirin iska dhaqaaqno haddii aad dhaqaaqda wixi waa isku dhexyaacayaan marka waxaa macna beelaya dersi kale inaad ku socotid kii horan uu faraha ka baxay dadka qur-aanka hadda waxay la xifdilayihiin waxa weeyaan yani xamaasada qabanayso qur-aankii waxa weeyaan mathalan wuu xifdinaa juz oo kale markaasuu haddana wuxuu leey kii kale ka gaarsiiye bacda jus-eyn ثalaaثata ajzaa wuxuu arkayaa juskii koobaad iyo kan u dhiman isku mid inay haddana noqdeen marka ixbaada ku dhacay taas maxaa keenay oo loo waayay tikraarkii dadkii salafka waxaa lagu yaqiinay qeyb yaroo aayaad a ah khamsan aw cashran ah intay qaataan laa yujaawizuuhunna inaysan ka gudbin ayagaas ilaa ay ka fahmaan ulajeedadeeda ka xifdiyaan tartiib tartiib waxaa la yihahdaa waaw aan iyo waa bariyaa badana la yihahda waa soo baryaa ka badan adduunyadu meeqa aalaafu siniin ay soo socoto waxaa la yihahda xarafka qur-aanka ugu soo noqnoqod badan waa waawgu ka mid yahay wa maca daalika haddii habeen kasta hal xaraf aad xifdisid maalin kasta marka dambe maalin baa imaanaysa haddii ilaahay cumrigaada dheeray qur-aankaada dhamaysa marka sabaray u baahan yihin wixii iyo fiiro inta meel la fariisatid suuradan meel ku xirtid ku celisid meel ku xirtid ku celisid markaa kadib tantaqil macaka xayثu ma intaqalta cilmigii madaxaada yuu soo gelaya waxaana waa dadaal nabiga wuxuu uri inama alcilmu bاtacalum man yuriid illaahu bihi khayra yufaqihu fi اdiin riwaaya wa inama alcilmu bاtacalum wallahu mucطi wa ana qaasimu marka dadaala laga rabaa waxaad ogaataa shayga marka hore lagu akrinaya shay gariib kula ahay bal adiga fiiri oo intaa fiiri si toban joor ku celi waxaad arkaysaa wax banaanka iska yaalo iska sahlan intahay intaa iga dardaaran bay tahay ayib fa in kaana alficlu haddii uu yahay musnadan mid loo tiiriya ila smin daahirin aw ilaa damiir lwaaxidi mufradkii waaxidka ahay damiirkiisi almudakari ee labta ahay futixa aakhiruhu ficilkaas aakhirkiisa waa la kordhigaa limubaasharati nuuni tawkiidi lahu nuunu towkiid ay la xariirsatay awgeed yaa ficilka aakhirkiisa ayaa loo kordhigaa lianna alficla ficilkii macaha maca nuunu towkiid mabniyun noqona walam yuxdaf minhu ficilkii wax lagama xadfo shay-un sawaaun kaana saxiixan ha noqdo haddiiba uu yahay ficilka faacilkiisa hadduu noqdo isim daahir ama damiir oo limufradin mudakar hadduu yahay labadaas ficilka hadduu nuunu towkiid la xiriirsado ficilkii saxiix ha noqdo ama muctal ha noqdo wax kaloo iska bedelay male ficilka aakhirkiisa unbaa la kordhigayaa nuunu towkiida lala xarinaya marka wax isbedel male xaaladaas meel ku xero naxw litunfiqana bilaami lamri la akhriyo litunfiqana yani litunfiqana nafaqaysid oo nafaqaysida macnaha nafaqadii bixisidee macnaha laamtan laamu tacliil ma aha ee laamu tawkiid wa lannahu ficilka in la adkeeyo mudaaric markuu noqdo waa inuu qasam wax la keenaa keligiis iskama adkeyn karti hadda yadribu yadribanna ma iska dhigi kartid waa inaad laamu lamri litadribanna inaad keentid waay saasaa laamta loo keena marka hadda fiiri tunfiqu ou ficilka ahaa asoo tunfiqu a ah, yaa nuunu tawkiid lala xariiriyey nuunu tawkiid markaad rabta in la xariirta laamu lamri in keentid waay alaamu laamu lamri tunfiqana ficil mudaaric yaa leedahay mabniyu cala alfatxi wاnuunu tunfiqan wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu anta nuunu tawkiid xarfun laa maxala lahu min alcraab marka ficilkii fi maxali jasmin bilaami اlamri buu noqonaa ficilka mabni cala alfatxi fi maxali jasmin bilaami اlamri liannahu ficilka mudaaric hadduu nuunu tawkiid la xiriirsado mabniguu noqona w ficlu amri w mudiyin bunya w acrabu mudaarica ncarya min nuuni towkiidi mubaashiri wa min nuuni inaahin waataan soo niri bilaami amri aw muctalan ha iska noqdo isku xugum waay naxw litadcuwana yaa zaydu zaydo waad u yeeraysaa dadkii walitarmiyana waad gamaysaa yaa zaydu walitakshayana ficilkan oo dhahda muctal wa kan hore muctal bilwaaw wthaani muctal bilyaa wthalith muctala bialif qulibat alalifu maxaan ku irahdaa ilaa yaain liannahu ya alif ma imaan karto marka fiiri tadcuwanna mabniyun cala alfatxi waawdaasaa lagu fatxinaa tarmiyanna takshayanna intaas oo dhan wa ayb malxuuda laamu lficli اmaxduufa qad tacuudu ilayhi bacda itisaali اlficli binuuni towkiidi hadda waxaan soo sheegnay laamu lficli اlmaxduufa tacuudu ilayhi ila اlficli bacda itisaali اlficli binuuni tawkiid hadda fiiri litarmiyana haddayna nuunu tawkiid la xariiri lahayn litarmi yaa zaydu ala dhihi lahay ficilkan laamu laamu lamri tarmi ficil mudaaric majzuum bilaam alamri w calaama jusmi xadfu xarfi lcila la dhihi lahay ficilka hadday nuunu tawkiid ku jirin ou muctal yahay ya-da aakhirka kaga jirto xarful cilaha ama waawda ama alifta waa laga jaryahay laakiin nuunu tawkiid haddii la keeno wixii laga jaray waa la soo celinahay liajli eesh in ay nuunu tawkiidkii la helo awgeed ciladii oo loo gooyo markii hore waxay cila craabiya ficilkiina mabnigu isu bedelay marka masala daqiiqa waa iska fiiri naxو ltrmiyana ad leeda bkhilaafi اlmajzuumi biduuniha duuni nowni towkiid fahuwa bxadfi xarfi اlcila oo markaa waxaad leedahay naxو lam tarmi oo kale lam tarmi aad leedahay ficilka saas waay markaasaan idhi wاlamru taabicu lilmudaarici wamaxmuulu calayhi taquulu waxaad leedahay ijtahidana ninka keligiis markaad amraysid wadcuwana ficilkan hadda istaahidana ah, ah. waa ficil amar oo saxiixi ah udcuwanana waa ficil amar oo muctalcayni muctalaan bilwaawi ah wa maca daalika labadooda waxba isma dhaamaano istaahidana ficlu mudaaricun mabniyun cala alfatxi litisaali binuuni towkiid ala leeyahay intaas waxaan miithaalina waxa weeyaan ficilki oo faacil isim daahir u noqday ama damiir oo mufrad mudakara ah qaar aan ka mithaalinin laakiin iska garo adiga wa in kaana alficlu musnadan ilaa damiiri اlithnayn ficilkii markaan oo muakad binuuni towkiid ahay faacilkia waxau u noqday musnad ilaa damiir اlithnayn macna saara faaciluhu alif alithnayn lam yuxdaf ayda minhu shay ficilkaas waxba lagama gooyo bal tuxdafu nuunu ama bal tuxdafu nuunu nuunu rafci minhu likaraahati tawaali alamthaali kow wa kusirat nuunu tawkiidina waa lahoos dhigayaa nuunu tawkiid awal waa kor dhigneed litunfiqana na waa kor dhigneed laakiin maanta waa lahoos dhigayaa tashbiihan lahaa iyadoo oo loo ekeynayo binuuni rafci naxwu qowlika latansuraani yaa zaydaani litansuraani yaa zaydaani ficilkan fiiri tansuraani ou iska ahay ficil mudaaric marfuu bihubatu nuun walalifu faacil nuunu towkiidaa la xariirsatay nuunu towkiid markay la xariirsatay yaa la keenay litansuraani na ou noqday lianna nuun nuuna rafcigii waa hoos dhigneed litansuraani na litansuraanina ay ahayd saasay noqotay markaasaa waxaa la yiri maxaan ku irahdaa tuxdafu nuun الrafci minhu ficilka hadirtaan nuun rafci baa laga goynaya ayb likaraahati tawaali اlamthaal hadda waxa weeyaan ama aan dhahna markaas laamti waa laam laamu tacliil inan irahdo waa litansuranin litansuraani markaan idhaahdo liannahu haddii aan idhaahdo laamta waa laamu lamri haddaan idhaahdo nuunti waxaa loo goynayaa liannahu ficilki majzuum bilaami lamri u noqona nuunti waxaa loo goynaya liana alficla majzuum laakiin laamta haddaan idhahdo laamu tacliil waaye haddaan idhaahdo hal ficilki ma lagu adkay karo am laa am laa u baahan tahay laamti waa laamu tacliil ficilka marfuuc bthubuuti nuun ou ahaan lahay marka waxaa li saddex nuuna isku xigtay karaahati tawaali amthaal nuuntii marka nuun rafciga ahay baa la gooyey nuun rafci markii la gooyey waxay soo baxday litansurana ile nuunu tawkiid waa kor dhigneed markaasaa lihi meeshaan nuun oo nuunu rafci la yidhaahdaa ayaa ooli jirtay eena hoos dhigneed marka nuunu tawkiidkii ayada daraaddeed haddii loo gooyey marka booskii nuunti ay ka maqneed waxuu mid in la dhiga waay markaasaa nuunu towkiid adiga waa inaad aqbashaa in lagu hoos dhigo markaasaa layidhi litansurani alayidhi marka saasay noqot wa minhu qowluhu tacaala walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun ayb wa mithluhu lmuctalu hadda waxaan soo sheegnay ficil mudaaric oo faacilkiisa uu yahay damiiru lithnayn eena saxiix ahan soo sharaxnay waxaa lamid e eh, ficil mudaaric oo muctal ena waa lamid ficilkii saxiix ahay haddaaba faacilka alif uu yahay faacilka hadduu alif yahay in kaana musnadan ilaa alif thnayn fataquulu fiihi litaqdiyaani walitaqzuwaani walitascayaani biqalbi اlalifi yaaan fi اlakhira fi اlakhiir ay اlmuctal biاlalif ayib marka hadda fiiri taqdiyaani wax lagama goynin awal ficilkoo taqdii ahaay markaasaa laba laga dhiga taqdiyaani buu noqday markii taqdiyaani ay noqotaa la raba in la adkeeyo laamu lamri ama laamu tacliila la keenay markaasaa waxaa la yiriyey labadii nuun nuun hala gooyo midii nuunu towkiidkana hala baaqi yeelo halna hoos dhiga litaqdiyaani walitaqzuwaani walitascayaani saasay noqotay ayib marka waa in lawada hoos dhiga laakiin waxaa lagu leeyahay biqalbi lalifi yaan fi lakhiiri ficilkan tascaa buu ahay kuwa kale waxba lagama bedelin takzuu waawdeedii bay wadataa taqdii yadeedii bay wadataa laakiin ficilkan tascaa buu ahay markaasaa waxaa loo tiiriyey alif الاثnain tascayaani aliftiya waxaa loo bedelay ya taas unbuu kaga duwan yahay waxaa layihi marka wa in kaana wa in kaana alficlu musnada ilى اlwaawi hadda fiiri waxaa ka soo baxday waxaa rabaa wixii in lakala hago ficil mudaaric musnad ila smin dhaahirin aw damiirin mustatirin iyaa labadaas waa soo baxday haddana waxaan ku soo xejinay ficilka oo faacilkiisa aliful ithnain ou noqda ama saxiix ha ficilka ama muctal ha noqdo inay wax isbedel ay ku imaanayn marka waxaan soo galnay wa in kaana alficlu musnadan ila alwaawi waawi e, jamci oo dhukuur ah yaa faacil noqda musnadan ila waawi bmacnaa saara faaciluhu waaw aljamci fa in kaana saxiixan ficilkii saxiix haduu yahay fiiri ficil mudaaric oo saxiix ah yaa faacilkiisa wuxuu noqday waaw ljamaaca nuunu towkiidna waa la xariisaday saddexdaas shay baa isugu timida xudifat nuunu rafci waa la xadfaa in kaana marfuucan ficilkii hadduu marfuuc yahay karaahata tawaali amthaal saddex nuun isku xeerto iyadoo la naca awgeed yaa nuuntii nuunu rafciga ayaa la goynay kow thuma xudifat waaw ljamaaca waawul jamaacadii faacilka ehedaydna waa la goynayaa waxaa loo goynayaa liltiqaa'i saakinayni labada saakin oon kuu sheegi doono yaa kulmay thaalithan wa baqiya maa qablahaa waawdii la gooy waxii ka horeeyey waxaa waajib inay noqdaan maduuman mid la goday lidalaalati in la tusi awgeed cala alwaawi almaxduufati naxwu qawlika latansurunnahu latansurunahu يا قومي ولتجتهدن يا رجال طيب marka fiiri intii aan kuu soo laqbeeyey waxaa ku fahmi doontaa mithaalkan ficilkan qabla اtaakiid wa qabla alamri waxaa imaanayso wuxuu ahay tansuruuna fiiri ficilkii yafcaluuna laga rabaa ficilkii waaw baa la xariis hadii lagu yidhi taxawala min alficl اmudaaric ilى amhilati اkhamsa marka waxuu noqday tansuruuna yuu ahaa ayib marka laamtan waxaaba fiican tii horo aan laamulcila aan niriyay ina laamtiisa kor dhigno oo latansuraani aan idhaahdo laamu towkiid ay noqoto saasay saasayba ku fiicnaan lahayd marka midaan dambe hadirtaan tansuruuna asoo ah yaa waxay la xariirsatay nuun tawkiid markaasa waxay noqotay latansurunanahu ay noqotay damiirkaa dambe huda ah waa iska mafcuul hadirtaan waaba iska goyn karaa asiga dhan laysa bidaruura latansurunanahu ay noqotay markaasaa la yiri nuunta hadda wax lagu gooyo ma laamta day laamu libtidaa ay noqoto oo jawaaban liqasam ay noqonaysaa ficilkii waa tansurunanahu tansuruuna ficil mudaaric marfuuc bithubuut nuun wاlwaaw faacil w nuun towkiid xarfu laa maxala lahu min alcraab w damiir mutasil hadana mafcuulu bihi waay ayadoo saas ah waxaa la yihi saddex nuun nuun shidan oo laba nuun ah iyo nuuntii nuun rafca isku yimideen marka waa qaab daran tahaye ee waxa weeyaan hala gooyo nuuntii nuunu rafci hala gooyo waxay noqotay latansurunahu ay noqotay waawdii oo reeban io nuunu tawkiid oo cibaara can nuunayni awaluhumaa saakin ay tahay nuunu tawkiid oo saakin ah iyo waawdi yaa kulmeen oo saakin ah iltiqaau saakinayn markuu dhacay yalir nuunu tawkiid hiy mustahdafa macna inay faaideysaa loogu talagalay maxaan samaynaa waawdii faacilka ahay lafdi ahaan halaga gooyo macno ahaan maa faacilka macno looma goyn karo lafdan wa macnan haddii loo gooyo shay cumdaa lama jari karo laakiin lafdiga ha loo gooyo licila sarfiya wahwa iltiqaau saakinayna layidhi markii la gooyey yaa layidhi wixii waawdii la gooy ka horeeyey oo radi ah ha la godo waaba iska godantahay hadda liannu ficilka marfuuc buu ahay damadaasay ku tusiso waawgii meesha ka maqnay markaasaa waxay noqotay latansurunnahu marka waxaad leedahay tansurunnahu ficlu mudaaricun marfuucun bithubuuti nuun almaxduufati eh, likaraahati tawaali اlamthaali nuunta cilo kale looma goynin ko wاlwaawu waaw ljamaaca almaxduufa liiltiqaaءi saakinayni faacil mabniin calى sukuni fi maxali rafcin labo waxaan idhi markii horo nacam walhaau mafcuulu bihi ficilkan hadda nuunu tawkiida la xariirsatay nuunu tawkiid mabnigan in yidhaahday ahayd markaasaa lagu le la mabni ha dhihin liannahu kamaa qaala bnu maalikin wuxuu iri min nuuni tawkiidin mubaashirin laakiin hadday nuuni tawkiid ay tahay mafsuula min alficli lafdan aw taqdiiran ficilka mucrab uu ku baaqi noqona marka waxaa lagu leeyahy ficilkan iyo nuunu tawkiid ma isla mubaashirino waawiljamaaca ku dhex jirto almaxduufu licilatin sarfiya kathaabiti lafdan uu lamid yahay marka ficilkii waa mucrabe mebni ma aha intaasna ku darso wlatajtahiduna waxa weeyaan ayadiyay lamid tahay ayb marka waxaan soo dhaafnay ficil mudaaric oo faacilkiisa waa ljamaaca uu yahay ficilkiina uu saxiix yahay ayb sidaasaa ayaa loola dhaqmaya hadda walidaalika qur'aanka fiir layaquuluna aada meelo badan ku arkay layaquuluna waxaa weeyaan layaquulun layaquulunana ay ahayd awalkeedii horo marna waxaad arkaysaa layaquulanna in laleeyahay markii layaquulanna laleeyahay oo laamta ay fatxisan tahay ficilkaas faacilkiisa mufrad ah ama ha noqdo damiir mufrad oo meesha ku qarsan ama faacil oo isim daahir a ah bay noqonaya layaquulana aladiina haddii la yihahdo aladiina faacil ficilkii marka wax laga bedeli maayo laakiin layaquuluna haddii la yihahdo waaw faacil ha ah, meesha ugu jirto sida hadda aan midaan kuu sheegay wa intaa xasuuso wa in kaana alficlu muctalan haddii uu yahay ay bilwaawi aw ilyaa aw bilalif thuma usnida ilaa waaw ljamaaca tii hore waxay ahayd ficil saxiixa waaw ljamaaca loo xariiri kana waxa weeyaan waa ficil muctala oo laakiin faacilkiisa u noqda waaw ljamaaca xudifa aakhiru lficli muطlaqan ficilka aakhirkiisu xarfu cilaha waa la goynaa ko ayib huma in kaana alficlu muctalan bilalifi hadduu yahay abqayta waad baaqi yeelaysaa maa qabla alwaawi maftuuxan wadamamta alwaawa waawgina waad godaysaa naxw litardawunna iyo wardawunna oo kale waay fiiri markaan ficilki waxa weeyaan radya waa ficil oo muctal ah oo muctal cayn muctal laan bilwaaw waaye laakin ya buu maanta u qoran yahay likasri maa qablaha radya laakinahu ridwaan uu ka yimid waaw waaye ayib ayadoo radya a yardaa tardaa alaleeyahy ninkii markaad la hadlaysid yaa fulaan tardaa can fulaan alaleeyahay ayadoo tardaa ah yaa waxaa laga dhigay amhilat amhilat lkhamsa waaw ljamaaca faacilu noqda hadii lagu yihahdo ficilka waxaa taxawala ilaa amhilati lkhamsa marka waxay ahayd ina la yihahd tardawuuna tafcaluuna saas in la yihahday ahayd ayib markaasaa waxaa laleeyahay waxaad horta yeeshaa awal khadwa ficilkii tardaa alifkii ku jiranayo ugu dambeeyey horta goy tardaa ayadoo ahayd waad goyso alifti ayib waawul jamaaca yani mantiq wuxuu keenayaa waawul jamaaca haddii ficilkii saxiixa ahay markii uu nuuni towkiid la xariirsado waawul jamaaca la jarayay waawljamaaca hadduu ficil muctal la xiriirsadane hala jara ay imaan lahayd markaasaa lagu leeya la meesha tan waxa weyaan ficlu lmuctal waxa weyaan aqwa min asaxiix bxayثu anahu laa yuxdafu minhu waaw ljamaaca tardaa ayadoo ahayd alifti markii la jaro waaw ljamaacadi keen oo faacilka ahayd marka waawdi god badela maa taxdifuhaa waawdi baaqiye laakiin meeshay ka reebanayd maanta godaalsaa la tarda wunna wunna waawdaas waay marka waawdina waa joogtaa nuunu towkiid waa joogtaa alif unbaa ficilka ka maqan aliftaasa waxaa laleeyahay waxaa tusinaya maa qabligeeda maa qabligeeda yaa kordhiga tardawna daadkaas wuxuu tusinaa kordhigiisa in waawda ka hor alif meesha ay ka maqnayd amarkiisana wardawna alaleeyahay wardawna alficlu amri ficlu lamri taabicun lilficli mudaaric oo asna kana mabni waa kiina wixii lagu qb marka tardawna ficlu mudaaricun marfuucu binuuni maxduufa likaraahati tawaali اlamthaal wاlwaaw اmadmuuma wاlwaaw اlmadmuuma hiya faacilu اlficli w nuun tawkiid xarfu laa maxala lahu min alcraab sidaasay noqonaysaa marka waa goormaa ficilka waa muctal waxa weeyaan waaw ljamaacana faacil u noqday ayb telefoonada iga gooyey macluumaadki ma garanaya meesha aan marayay ayb marka an waxaan dhihi karnaa ficil muctal a bilalifi aw bilwaawi aw bilyaa oo haddana faacilkiisa waaw ou yahay xarfu cilihiaa la goynaya waawgana waa la godayaa ecraabtiisana sidaasuu noqonaya waa qeyb waay wain kaana alficlu muctala alaakhiri bilwaawi aw ilyaa xudifa maca aakhirihi waawu ljamaacati wa ubqiya maa qablaha madmuuman hadda alifaan soo sheegnay haddii ficilkii faacilkiisii oo waawuljamaaca noqdo ficilkana muctalan bilwaaw bilif ou yahay alifti waa la goynayaa waawda horteedana waa la kordhigayaa hadduu waaw iyo yaa midkood ku jiran yahayne sidii unbaa loo goynaya laakiin maa qabla alwaawi yaa waxa weeyaan waa la godaya labadoodaba macnaha ya-di in la kasriya aheed laakiin lama kasrinaya waa la godaya liannahu ya kasrisan iyo waaw godan laguma dhawaaqi karo waatanaa markaan eh, xudifa maca aakhiri waaw ljamaaca wa ubqiya maa qablaha madmuuman naxu latadcunna yaa qowmi walatarmunna ficilkan tadcunna ah. fiiri marka waxay kaga duwan tahay markuu ficilka muctalan bilwaawi walyaa u yahay xarafkaas oo ya-da iyo waawda waa la goynayaa waawuljamaacana waa la goynayaa hadda latadcunna haddaad tidhaahdid tadcuunanna ay ahayd tadcuunanna waaw اljamaaca faacil i nuun towkiid i laamtoo laam jawaab اlqasm ah ayib marka fiiri waxay ahayd nuuntii hore waa la gooyey litawaali اamthaala loo gooyey waxaa kulmay nuun towkiid oo awalkiisa saakina iyo waaw ljamaaco saakina labadii baa kulmeen markaasaa laleeyahay maanta waawgi waa la goynayaa liwujuudi maa yadulu caleyh oo waa maxay waxaa tusinayaa laleeyahay damada ka horeyso tadcunna alaleeyahy marka tadcunna ficlu mudaaricu marfuucu bithubuuti nuun اlmaxduufati karaahata tawaali اlamthaal wاlwaaw اljamaaca almaxduufa liltiqaaءi الsaakinayni faacil w nuun towkiid xarfu laa maxala lahu min alcraab marka meeshaas waxaa ka maqan ficilkii waawdii uu ku jiranay waxaa kaloo maqan waawdii oo faacilka ahayd labadaasaa maanta meesha ka maqan mid kastana cilaa loo gooy haddii lasii tafsiiliya waa la helay wala tarmunna ayadana waa lamid ficilkan iyo tadcunna waxay ku kala duwan yihiin kan dambe muctalun bilyaa laamtiisa waaya kanna laamtiisa tadcunna waaw waay labadii maa qabla nuuni towkiid waa isla godan yihiin ayb tarmuunanna ay ahaan lahayd tarmayuuna asalkeedii waxaa weeyaan aslu lficli tarmayuuna tafcaluuna saasay ahayd tarmayuuna marka iyadoo saas yaa lee taxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahu tarmayuuna ya'daasaa alif loo bedelaa wayaltaqii saakinayn fatuxdafu eh, alifti marka waxaa soo haraya tarmuuna nuunu tawkiid soo geli tarmuunana nuunta hore goy litawaali amthaal tarmuuna iltiqaau saakinayna dhacay waawdi oo reeban iyo nuun tawkiid midkeeda horeo reeban tuxdaf waaw ljamaaca liwujuudi maa yadulu calayha wahuwa adama tarmuna saas waay wa mithluhu alamru udcunna warmuna qaala tacaala walaa yasudunaka can aayaati illaahi bacda id unzilat walaa yasudunaka waxay ahayd Eh, ficil mudaacaf waa kan hadda eh, kan muctalka oo aan ka sheekeynayn ma aha aslan waxay un mithaal u noqon kartaa nuunu tawkiidkii iyo waawuljamaaca oo laysla xadfay oo meeshii horeo latajtahidunna aan iriyey oo kale booskeeday geli kartaa aayadda laakiin ficilkan sada yasudu ficil muctal ma aha ee eh, tii horow in loo raro ay ku fiican tahay mumkin inaan bedeli doono ayib hadda marka suurada labaad waxaan kasoo baxnay ficilkii ficilkiiyo faacilkiisa ou waaw yahay marna ficilka saxiix ou yahay marna ou muctal yahay isbedelka ku imaan karaan kasoo baxnay marka haddii alif ulithnain la sheegay waawljamaacana la sheegay waxaa tilqaa'iyan la ogaanaya yaa ulmuanath almukhaataba loo baahan yahay wa in kaana alficlu musnadan hadduu yahay ilaa yaai lmukhaataba ficilkii hadduu faacilkiisa yaa lmuanath almukhaadaba uu noqdo xudifat minhu nuunu rafci waa laga goynaya in kaana marfuucan muطlaqan hadduu marfuuc yahay likaraahati tawaal amthaala loo goynaya kow nuunu rafci waa in la gooya huma in kaana saxiixan hadduu ficilkii saxiix yahay xudifat maca nuuni yaau lmukhaadabatini yadii faacilkeedna waa la goynaya liwujuudi maa yadulu calayha wa baqiya alkasratu ama baqiyat alkasratu kasradii baa ku baaqi noqoto calaa maa qabla calaa maa qabla nuuni lidalaalati cala alyaai almaxduufa ayb waxa weeyaan haddaad mithaalka iyo qaacida isku fiirisid hadda fiiri waxaan idhiyay naxwu qowlika latajtahidinna latajtahidinna ayb latajtahidina hadda ficilkan tajtahidu tajtahidiina saasuu noqday tajtahidiina au ahay asagoo tajtahidiina ahaa tajtahidiina asagoo ahaa yaa nuunu tawkiid la xariisan tajtahidiinana nuun saddex nuun nuun rafciga waa la gooye ayib nuunu rafci markii la gooyey waxay timid latajtahidiina iltiqaau saakinayn lannu yadi oo reeban iyo nuunu towkiid mideeda horeo reebanaa kulmeen laba saakin isma qabtaan markaasaa waxaa la yidhi yadi oo faacilkeed lafdi aan halaga gooya laakiin waa joogtaa taqdiiran marka markii la gooyay aa la yidhi haddii yadi la gooy maxaa tusinaya waxaa tusinaya meesha laga goy waxa ka horeya lahoos dhigay tajtahidina alayri marka tajtahidina ficlu mudaaric marfuuc bthubuut nuun almaxduufa karaahata tawaali amhaal almaxduufati likaraahati tawaali amhaal ko wa yaau muanath almukhaadaba almaxduufa lafdan liiltiqaaءi saakinayni faacil unuun towkiid laa maxalahu min alcarab ayib waxaa lamid eh ficilka haduu muctalan ama yaa uu yahay latgzina walatarmina waxa weeyaan eh, waxaa la gooya eh, tii ugu dambeysa laakiin mithaalkan waxaa fiicnayd in dib loo dhiga laakiin waa lasoo hormariyay ficilkii hadduu muctal bilwaw noqdo ama ya ou noqdo faacilkiisana ou noqdo eh, maxaan ku iraahdaa yaa lmuanath almukhaataba yaadina waa la goynaa xarfulcilahana waa la goynaa maa qabligeeda xal ya-da la goyna waa lahoos dhigaya latakzina walatarmina laleeh wa in kaana alficlu muctala alaakhiri haddii uu yahay ama waaw ha ku jiranaada ama ya xadafta aakhira alficli muطlaqan thuma in kaana ictilaaluhu bilalifi haddii uu yahay alif hadduu ku jiran yahay abqayta yaa almukhaaabati waad baaqyeelaysaa muxarakata bilkasrati iyadoo hoos dhig la xarakaynaya calaa an yakuuna maa qabla alyaai inuu noqdaana u shardice maftuuxan mid kordhigan liyadula cala alalifi almaxduufa sow u tusiyo naxu latardayinna walatakshayinna wa taquulu fi lamri irdayinna wakshayinna aada leedahay ayb eh, hadduu ficilki muctalun bilwaaw u yahay waaba soo miithaalina latakzinna waaye oo xarfu cilihin waa la gooy maxaan ku irahdaa faacilkii oo ya-dahayna waa lala jaray laakiin in kaana alficlu muctalan bilalifi xaaladan abqayta yaa almukhaaabati sababta waxa weeyaan hadduu ficilka alifku jiran yahay lama hoos dhigi karo waxaa la rabaa aliftaas hadii la gooyo waxa ka horey in la kordhigo lidalaalati cala alif almaxduufa yaadi marka haddii la gooyo wax tusinaya male liana alfatxa tadulu cala alif alati hiya fi aakhiri alficl yadii faacilkeeda wax tusinaya male marka hala baaqiya lahana lahoos dhigo masala daqiiqa oo muhim jidan awa waa kuu cilay doonaa fiir hadirtaan wa in kaana alficlu a la yiri uma in kaana in kaana ictilaaluhu bilalifi abqayta yaa almukhaaطabati muxarakatan xaal ay tahay bilkasrati mid lohoos dhigay calى an yakuuna maa qabla اlyaai maftuuxan liyadula inuu tusi cala alif mithla ish latardayina sida wad ka ogaatad fiiri hada tardaa waay tardaa maxay noqotay asalkeeda ficilkii tardaa waa ficil muctal bilalif waay ko afcaalu lkhamsa laga dhigay tardaa tardayiina tardayiina ay ahaan lahayd labada ya aliftii oo tarda oo ya loo bedelay iyadii faacilka ahayd markaasaa yada da horaa waxaa laleehy alifaa loo rogayaa liannaha xarfu cilatin taxaraka maa qablaha yada da horaa alif haddii loo rogo iltiqaau saakinayna dhacayo marka alifta hore oo ficilka ku jirnayo waa la goynaa iltiqaau saakinayn waxay timid tardayna ayadoo tardayna ficlu mudaaric marfuuc bthubuut nun walyaa faacil ay tahay yaa nuunu towkiid lala xariiriyey maxay noqotay tarday nanna ayib weliba laguma dhawaaqaro karo lannu waa reeban tahay nuunu towkiidna waa reeban yahay oo mideeda hore ah marka maxaa la samaynayaa haddii la yidhaahda ya iltiqaau saakinayn ha loo gooyo haddii la yidhaahdo laysa fi eh, xarakaat maa yadulu calayha haddii la yidhaahdo maa qabligeeda ha la hoos dhiga iyada hala gooyo aliftii maqneed wax tusinaya malaha markaasaa xal wasad la keeno waxaa layidhi ficilka aakhirkiisa ha kor dhignaado oo daadka la tarda hala yidhaahdo lidalaalati calaa ana almaxduufa min alficli alif inuu yahay kow yadi oo reeban i nuunu tawkiid nuunteeda horoo reebanaa kulmay marka sida takhalusa miltiqaai saakinin ya-di hala hoos dhigo tardayinna marka tardayinna ficlu mudaaricun marfuucu bithubuuti nuun almaxduufati lkaraahati walamthaal ko walyaau lmaksuuratu takhalusa min iltiqaai saakiniin faacil wanuunu towkiidi xarfun laa maxal lahu min alciraab saasay noqonaysa amarkiina ugu qiyaas qaado ayib wa in kaana alficlu musnadan hadduu yahay mid loo tiiriyey marka waa kasoo baxnay ficilkii musnad bialif ithnain musnad b waa tii uu dhaha jiray ibnu maalik naxwu kshayin yaa hindu bilkasri wayaa qowmu kshawun waduma qismu sawiya waa baab dhan waxaa la yaab leh inuu eh, ibnu maalik fi alfiyatihi nuun tawkiid baab dhan u khasisay oo wiri baabu nuun tawkiid nuunay atawkiid baynamaa olaamiyat afcaal itisaalu ficli bidamaa'irna waa ka hadlay fi xiin anahu sakata can nuuni tawkiid marka in laamiyat afcaal wax badan ay ka maqan yihiin bay daliil u tahay marka alficlu in kaana musnadan ilى alif ااثnain aw waaw اljamaca aw alif aw ya muanath اmukhaطaba waa kasoo baxnay ama ficilka saxiix ha noqdo ama muctal ha noqdo wa in kaana alficlu musnadan haduu yahay ilaa nuuni jamacati اlinaath faacilkia wuxuu noqday nuuni niswa jii'a bialifina loo yimaada faariqatan kala geynaysa bayna nuunayni karaahata ijtimaaci اlamthaali maadaama nuun niswa aan la goynaynin alayiri labadii nuun nuunu tawkiid iyo nuun nisw alif la dhex dhigo wa kusirad nuunu tawkiid nuunu tawkiid oo kor dhigneedna waa lahoos dhigayaa maca tashdiid ayadoo oo la shidayo oo tii khafiifada meesha ma imaan karto naxwa lataktub lataktubnaani lataktubnaani hadda fiiri ficilkan kataba yaktubu taktubu ay ahayd dumara loo tiri taktubna alaleeyahay dumarkii markii aad la khitaabaysid taktubna ayadoo taktubna ah a lagu yiri ficilkan adkay laam eh, alibtidaa ama laam eh, jawaabtii oo laamtii laam eh, qasam ahayd la imaw ayib waxay noqotay la taktubnana ay noqon lahayd la taktubnana markaasaa layihi tawaali amthaal a imaanayo ama laba khiyaaroad leedahay in saddexdii nuun mid la jaro iyo in alif la keeno alifaa la keena dheeraad oo waxaa leyi lataktubnaani marka karaahati tawaali amthaal ma imaanayso liannahu alif baa timiday alifta kala geysay marka waxaa la layidhi nuunu towkiid waa kor dhigan tahay oo hadda waa latadribunna walaa yasudanna alaleeyahay waa kor dhigan tahay laakiin maanta maadaama alif ay kadab dhacd ay kadib dhacday aliftii hala keeno oo macnaha nuuntii hala shido hoosna waaba shidneeda laakiin hala hoos dhigo sidii nuuntii meesha nuunu rafciga ahayd oo bacd alif dhici jirta say u shabahdo latadcuwa waxaa laleeyahy latagtubnaani walatadcuunaani ni hoos dhigaas waay marka taktubnaani ficl mudaaric mabniyu cala الsukuun litisaalihi binuuni الniswa ayaa laleeyahy alifta waa zaa'id nuunta alifta ka dambaysa nuun towkiid xarfu laa maxala lahu min icraab uktubna unbaa ficilka u yahay saas icraabteeda la soco wa taquulu fi lamri waxaad leedahay uktubnaani wadcuunaani aad leedahay amarkii ficilkii mudaaricu raacaya qaala bnu maalikin fi khulaasa asoo nuunu niswa ficilkii lala xariiri ka hadlaya wuxuu ihi wa alifan zid qablaha muakidan ficla ilaa nuuni linaathi musnida ilىa nuun اsnaad musnada zid alifan ziyaadi qablahaa qabla nuuni towkiid muakidan xaal aad tahay mid adkaynaya ficlan adigoo adkaynaya ficilkoo musnadan loo tiiriye ilaa nuuni linaahi loo tiiriye ficil faacilkiis nuunu naswa ou ahay haddaad rabtid in nuunu towkiid gelisid nuunu towkiid waxaad ka hormarisaa alif nuuni towkiidkaasna markaa waa lahoos dhigaya oo walam taqع khafiifaة bacd اalif lakin shadiidaة wa kasruhaa eh, ulif marka intaasaan kusoo dhamayna hadirtaan intaan yaro iska dabagelin waa iska kormarayna kali a malxuuda mathalnaa fi jamiici ma taqadama binuuni tawkiidi mushadad caawo dhan nuuni tawkiidi mushadad aan soo miithaalinayna wاlmukhafafatu mithluha nuunu tawkiidi mukhafafa axkaamteeda waa lamid ila fi umuuri arbaca الأول anahaa laa taqacu bacda alif اlfaariqati baynaha wa bayna nuun niswa ficilkii nuun niswa loo tiiriyey haddii nuunu niswa ficilki loo tiiriyo waxaa kala geynaa faariqa alif oo zaa'id ah wazid aan soo niri hadirtan marka nuunu niswada nuunu tawkiid oo bacda nuunu niswa timid oo alif lagala dhex dhigay nuunu tawkiidkaas khafiif lagama dhigi karo waa inay shadiid noqotaa oo lataktubnaani aan leenahay ma banaana lataktubnaani inan iraahdo oo nuun alkhafiifa aan la keeno nuun tawkiid alkhafiifa meeshaas ma imaan karto ko bal takuunu mushadadatn ay ahaanaysaa takhalusan min iltiqaa'i saakinayn lianna nuun atawkiid alkhafiifa waa reeban tahay aliftii ka horeysana waa reeban tahay marka labadaas ma isqaban karaan aلthaanي anaha laa taqacu bacda alif الاثnaini haddii ficilka la adkaynaa faacilkiisa aliful ithnain uu yahay nuunta waa inay aydana oo gadaasheed nuunu tawkiidka gadaasheeda imaanaysa waa inay shidnaataa falaa taquulu laa tadrib laa tadribaan ma dhehaysid maxaad leedahay laa tadribaani aad leedahay walaa tatabicaani wthaalitثu midka saddexaad annaha tuxdafu idaa waliyahaa saakinun nuunu towkiid oo khafiifa ah haddii gadaasheeda alif iyo laam ay yimaadaan oo saakin ou yimaado waa la goynayaa ayadii ka qowli اladbط bni qurayc laa tuhiina alfaqiira calaka an tarkaca yowma wاdahru qad rafaca buu iri ficilkan wuxuu iri laa tuhiina alfaqiira ha ihaanaysanin calaka waxaad mudan tahay an tarkaca yowman inaad maalin u rukuucdid wadahru qad rafacahu waa iska nasiixa oo fiican weeyaan yani qofkan maanta haxaqirin lifaqrihi liana alayaam duwal waxaa dhici karta biri inuu qani noqdo adigana aad faqiir noqotid wa anta laa turiid an yucaamilaka axad bimithli ma tucaamiluhu alaan yowm marka waxay ahayd awelkii hore laa tuhiinan ayadoo ah oo ficilkii lannu ahaana ficilka nuun asaaba watay nuunti ficilka lagama hadlay nuun kaloo nuunu tawkiid khafiifaa joogtay laa tuhiinan ayadoo ahayd yaa alfaqiiro oo macnaha laamtii oo reebanaa ka hor timid nuuntii oo towkiidka waa layska gooyey laakiin macnihii bay joogtaa lafdigiyaa laga jaray oo marka laa tuhiina alfaqiira faqiirka ha ihaanaysan soomaalidii wax laqbeyn jirtay waxay tirahdaan nuunta nuunu tawkiid markuu ku jiro saddex jooraa lagu celina latadribanna garaacde oo garaacde oo garaacdee laleeyahy haddii uu ficil nuunu tawkiid khafiif yahay latadriban haduu yahayne laba jooraa lagu celina garaacde garaacde waa mustalax laqbo waa laakiin ma u inay cilmi ku dhisan tahy alraabicu anaha tucطaa waxaa la nuun الtowkiid الkhafiifa fi اlwqfi xukma tanwiini isimka tanwiinka caliiman xakiiman haduu yahay fiiri tanwiintaas haddii lagu istaagi tagaalifa loo bedelaa caliiman xakiimaa a la yihahda ayadana xukumkeeda la siinaa fa in waqacat haday dhacda bacda fatxatin qulibat alifan haddii ay macnaha laa tuhiinan ay ahayd haddii lagu istaagiya laa tuhiinaa a laleeyahay ويجuز an تkتب المkخفaة ألفa in loo qaro waa banaan tahay نaxو qowlihi لنsفعan و qowlihi وlaykuna min الsاakhirin quraanka ألفa loo qora laakiin waxa weye dhawaaqeeda lanasfacan walayakuunan waaye yani dhawaaqeeda marka tin danbaa lagu daba qabta keli a wahwa in alif loo qaraahu madhabu lkuufiyiina nuun tawkiid alkhafiifa in alif loo qaraa madhab lkuufiyiina wa فإن وقفت waqafta calayha wاlxaalatu وقفت waqafta بالألف biاlalif ألف alif loo qoray markaa nuunu towkiidoo alif loo bedelay oo alif loo qoray haddaad ku istaagtid oy neefta kugu qabata lanasfacaa walayakuunaa aada leedahay oo alif baad u bedelaysaa wayajuusu aydan waxaa banaan an tuktaba binuuni nuun in loogu qoraa banaan wa huwa alaslu bal huwa shaa'icu sidaasaaba badan alle shaa'ic macnaha waa faafsan yahay oo marka haddii hadda fii gayri اlqur'aan uu ahaan lahay lanasfacan caynta bada gadaasheeda nuunan dhigi lahayn marka qur'aanka laakiin kitaabadiisa waa tawqiifi wa huwa madhab اlbasriyiin w salى اllahu wasalama calى nabiyina muxamadi wa aalihi wa saxbihi ajmaciin